بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين النوع الحادي عشر معرفة المعضل وهو لقب لنوع خاص من المنقطع وكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا inta waxaan ka gelaynaa haddana qismi kale oo min aqsaam daciif ama aan dhahno asbaabta dacfiga keeni karta qismigeeda dadka waxay isweydiinayaan sidii nar mar oo aan makhtuuta intaan wadan akrinayni markaasu wuxuu ri markasta fulaan tuufiya fi taarikh kada fi taarikh kada markaasuu ri cumar waa nagu dhig waxaan halaka iska dhig waa dhinteen khalaas laa tufariq bayna hada wa hada marka ninka taarikhdiisa in la ogaado dabaqaadka uu la mucaasireeyay yaa la ogaanaya wata marka taqsiim alashyaa alati taأti bidacf waxaa laba sabab baa loo yeelaa baa la yihahda sababka koobaad inqiطaacaadka laysat calى daraja waaxida maxaa yeelay bacduha ashaddu bacda min alaakhar oo mucdal hadeertaan haddii la yihaahdo hala barbar dhiga munqaطic mucdalkaa adag oo ashadu dacfa haddii la yihaahdo munqatic iyo mursal almunqatic ashadu dacfan marka in la kala qeybiyo darajaadka dacfiga inuu joogo lagu ogaado yay qeyb ka tahay midda labaa taqsiim اlculum ilaa juz-iyaat waxaa weeyaan ninka daalibka ay ufududeyneysa abwaabta fiir ada kitaabkii abwaaba loo qeybiya abwaabkii fusuula loo qeybinaya fusuulkii furuuca loo qaybinaya intaas waxaa la joogaa masaa-isha in lakala tafriiciyo xataa yaskula tasawuruhaa sidaas oo kale marka mucdal wuxuu ri wahwa laqabun waa naanaysin lilnawcin bay u tahay khaasin nooc khaasa aw min almunqaic mucdal waa munqaic laakin nooc min alinqitaac yuu magac u yahay fakulu mucdalin mucdal kulligiisa munqaicun weeyaan walaysa kulu munqaicina mucdalan ma aha waa wax macruuf mucdal waxaan soo niriye maa saqata min wasati sanadihi ithnaani cala tawaali waxaan wasat aan uleenahay ama maa saqata maa saqata min sanadihi ithnaani cala tawaali aan dhahno wasat ba ku qeydi marka asiga iyo mucalaq marna way kulmaan marna way kala tagaan sidaan nuzhat nadar kusoo niriyey sababta waxaa weyaan hadii in kaana saqdu fi awali musna fi awali sanad laba raawi hadday ka dhacaan labadaas raawi waxaa waaya mucalaqna waa la dhihi karaa mucdalna waa la dhihi karaa marka almucdal wاlmucalaq yajtamicaani fi ma ida kana saqdu fi awali sanad wa kana cadadhm itnayn faakar mucalaqna waa yahay mucdalna waa yahay mursal iyo mucalaq meel iskuma keeni karaan liannahu haddii in kaana sakdu fi akhiri sanad akthar min itnayn mucdala lilahi mursal la dhihima qowlka saxiixa cinda ljumhuur wa laakin fi wasati sanad haddii laba raawiyo isku xigta ay dhacaan mucdala lilahi munqadic lama dhahayo mucalaqna lama dhahaayo mursal lama dhahaayo tasmiyadaas mucalaq baa mucdal baa la khaas ah ida kaana saqdu fi wasan fi wasط alisnaadi اثنayn fasaacida mucdal baa la dhihi karaa taxdiida lilmusamayaat markaas wa qowm yusamuunahu mursala waa soo dhaafna kii shalay weyaan kamaa sabaqa wa huwa mucalaqna cibaaraة cama saqطa min isnaadihi اثnaani fasaacida wa huwa cibaaraة cama saqطa min isnaadihi min wasadihi kuma qeydi musanif isnaadkii laba hadday ka dhacaan اثnaani fasaacida calى tawaali in la yihahdaa fiican haddii kale munqaطica siga isku mid ay noqonaya marka maa saqda min isnaadi اثnaani fasaacida calى tawaali intaas un baad ku daraysa wa asxaabu اlxadiiثi yaquluuna acdalahu fahuwa mucdal bifatxi الdaali wuxuu leeyahay asxaabu اlxadiid waxay leeyihiin kelimadan acdalahu fahuwa mucdal min rubaaci ay ka keenayaan mucdalkan marka waa isim mafcuul min ficlin rubaaciyi wa huwa isilaaxu mushkil lma'kad buuri meesha laga soo qaato iskaalo iskaaliye waa min xayثu luga maxaa yeelay acdalahu ficilka rubaaciga ah sida mashhuurka ah waa ficil rubaaci oo oo laazima loo isticmaala sidii adlama leylu oo kale marka acdalahu inay yihaahdaan maba ahaynbo mucdal ism mafcuul ahaan daahirka uu ka yahay laakin laysa alficlu lma'kuud minhu mutacadiyan inama alficlu cadla mutacadiya hulaafiga falaa tacduluuhuna an yankixna aswaajahuna kaasaa wuxuu yahay mutacadi lakin rubaaciga mutacadi ma calaa cagsi alqaacida almacruufa ficilka hadii uu hulaafi yahay laazim ah hamzaa lagu daraa xataa yatacadda kharaja akraja dahaba adhaba qaama aqaama laakin afcaal cagsiyaa jirto oo haddii hamze lagu dara cagsi u shaqaynayso marka wuxuu leeyahy siday u istikdaamayaan muxadiثiinta iyo sida asal luqa ay u tahay ishkaaliyad baa ka imaan karta buuri markaasuu uri musanifku wabaxadtu waan raadiyey fawajadtu lahum lahu waxaan u helay qawlahum aw fawajadtu liqawlihim saas oo kale misaasaa qadan qaba jira fawajadtu lahumaa ku jirto lihada اlficli waxaan u helay qawlahum mr cadiil ay yidhaahdeen mru cadiil ay mustaklaqu shadiid amar oo meel laga gala aan lahen oo xerxeran weeyaan marka aan saas helay buu yihi waxa weeyaan markaa muxadisiinti makraj aan u helay liannahu cadiil ficilkaas ah isimka cadiil ah wuxuu tusinayaa min ficlin rubaaciyin mutacadin inuu ka oo marka acdalahu in loo isticmaali karo acdala mutacaddi iyo acdala laazim a ah, labada inay jiraan yaa laga fahmaya liannahu cadiil oo bimacnaa mucdal ku timaado ficil rubaaci wa mutacadiya ka timaada wax kale kama imaan karta buu leehay sidii markii faciil oo bimacnaa faacil ba ayay u tahay maaan faciil haday bimacnaa mafcuul noqoto ficilka laakiin mutacadi u noqdaa oo hadda jariix majruux qatiil maqtuul bimacnaa waa faciil oo mafcuul ku timid ficilkeeda waa inuu mutacadi noqda adiil haddaad tidaahdane in min acdala laga keenay isimkeeda mafcuulna mucdal ay tahay cindanaa ficlaani oo afcala acdala mutacadi i qaasir loo isticmaalo midka muxadidiinta ay isticmaaleen markaan acdala oo mutacadi a acdala almra bimacnaa qatacahu ay noqonaysaa sidaasuu musanifku soo dhaweeyey wala iltifaata fi dalika ilaa mucdilinna lama fiirinayo bikasri daad wax la yidhaahdo acdala fahuwa mucdil ma jirto ma jirto min xaysu luga ma aha mucdil waa ism faacil laakin mucdilkaas isimka faacil eh, min alficl الrubaaci alqaasir you u yahay eh, wuxuu inkirayaa inay jirto mucdil oo isim faacil ah oo ficil rubaaci oo mutacadi laga keenay ma jirto taasuu diidan yahay laakiin mucdil ficil carabi ma aha isim faacil faacilo carabi ma aha uma jeedo laakin wuxuu u jeedaa khulaasat lqowl markii hore waxaa loo malaynaya acdala in laazim keliya ah loo isticmaalo markaan aragnay faciil oo cadiil la isticmaalayaa waxay na tusisay inay jiraan laba ficil oo acdala isla midna laazima uu yahay asagoo rubaaci ah asagoo mutacadina uu jiro haddii la hela asagoo mutacadi ah in mucdal la yihahdo markaa macnay bixinaysa oo laazimkii ma ah laakin mucdil calaa wajhi taxdiid isimka faacil ah lama hayo ilaa maakuuda min ficlin rubaaciyin qaasir acdala amru bimacnaa istaglaqa amarkiiya adkaaday fahuwa mucdilun mid adag weeyaan waa ficil laazim ku imaanay laakiin acdala oo bimacnaa qaacahu ah waxaa laga haayaab le hal waji baa laga haayaa kaasayna muxadiثiintu isticmaalaya intaasaan ku dhaaf markaasuu ri walاltifaata milacsi ma jirto fi dalika ilaa mucdilin la milacsanayo bikasri daadi wain kaana mila cadilin fi lmacnaa ha ahaado yani hadda wuxuu leeyahy sidaa ibn xajar iyo Eh, rag badan ay yidhaahdeen ma aha inkaar ibnu salax ana mucdilan luqa maba ahaa uma jeedo laakin mucdil oo meeshaan loo isticmaali kara bikasri saade ma jiro liana alma'kuuda minhu waa ficil rubaaci ah oo qaasir ah annagana waxaan rabnaa ficil rubaaci o mutacadi ism mafcuul laga dhigi karo mucdal ah intaas weeyaan ayb wa mihaaluhu mucdalki mihaalkiisa waxaa kamide eh, maa yarwiihi taabicu taabici taabicigi taabicigiisi sida maalig oo kale qaa'ilan fiihi asoo dhahay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam taabicu taabici haddii la yihahdo macnaha taabici iyo saxaabi aqali taqdiir labadaasaa maqan laba hadday maqan tahayna mucdalo noqonay wakadalika maa yarwiihi man duuna taabici taabici taabici taabici qof ka sokay hadduu wariyo can rasuuli illahi aw can abi bakri wacumar wagayrihima gayra daakirin xaal uu yahay mid aanan sheegin lilwasaa-idi waxa udhexeeya baynahu bayna almucdili iyo wa baynahum bayna man culliqa canhum hadduusan sheegin waxa weeyaan mucdalaa laleeyahay marka mucdalkaas wuxuu kuu sheegay waxaan farqi lahayn inuu marfuuc ila nabiy yahay ama mawquuf ou yahay calaa saxaabati abi bakrin wa cumar aw gayrihima waa isku mid mucda looma shardiyo an yakuna matnu musnada linabiy sal allau alayh wasalam marka wuxuu ku leeyahay hadday laba dhacaan hadday saddex dhacaan hadday afar dhacaan waa mucdala lagu magacaabaya bal haddii uu qofkii yiraahdo min awali sanadi ilaa aakhirihi qaala rasuulu llahi hadduu yihahdo waxa weeyaa sanadka o dhan gooyo mucdal waa soo gelaya lianna wuxuu ku yihi ithnaani fasaacida laba iyo wax ka badan marka haddii saaqidka saddex uu yahay hadduu afar yahay hadduu shan yahay wuxuu mucdal u soo gelaya marka mucalaq iyo mucdal meelo badan ay wadaagsadaan ayb wadakara abu nasrin asijzi wuxuu sheegay alxaafidu qowla raawi raawiga qowlkiisa balaganii waxaa isoo gaaray uu yihi oo naxwu qowli maliki balaganii can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal اllahu alيه wasalam qaala lmamluki طacaamu wakiswat alxadiid qaala wuxuu ihi asxaabu اlxadiidi yusamuunahu lmucdala abu nasrin asijzi abu nasrin alwaaili waana soo dhaafay sax wala la waxaan ku soo magacawnay mansuur ibn muxamed ibn cabdiljabaar sax wala la ubaydllahi miya ninka mkd Ah, may huwa huwa bcaynihi huwa huwa bcaynihi ah, ha sax ayib khalaas cubaydllahi ibn saciid waa ninka oo afar boqol iyo afartan iyo afar anirmiya tamaam magacyaalka mutaahiriinta waa isku dhexyaacaysa marka wadakara abu nasrin asijiyu alxaafidu qowla raawi balaganii u yiri wuxuu ka sheegay marka intaasa ku joojinay naxwudan waxa weeyaan mithaal bay balaganidi u tahay balaganii uu yiriyey iyo wixii lamid ah ana asxaab alxadiidi yusamuunahu lmucdal naxwu qowli maliki balaganii can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal اllau alayه wasalama qaala inuu yihi lilmamluki طacaamu wakiswatuhu alxadiid wa qaala asxaabu اlxadiidi wa qaala abu abu nasrin wuxuu yihi asxaabu lxadiid yusamuunahu lmucdal qowlka maxkiga kan waa ayb marka waxaa suuragal aha layihi balaganii hadduu maalig yihi alaysa yumkin an yakuna saaqitu waaxida markaasaa le waa suuragal min xaysu riwaaya laakin xadiidkan bidaat waxaa laga ogaaday fi khaariji muwaطa in abu hurayra iyo maalig ay udhexeeyaan laba inay udhexeeyaan saasaa keentay markaan mucdal in lagu magacaabo mooye maalig hadduu saxaabi ka wariyo inuu munqaطic yahayna waa suuragal inuu mucdal yahayna waa suuragal laa yatacayan lakin fi hada اxadiid bidaat waxaa lagu ogaaday riwaayatu maali khaariji muwaطaihi laba nin uu abu hurayra magaca uu duunahu magacaabay saasaa lagu ogaaday qultu ibn صلاح wuxuu ri وqwl الmصنifiina min الفqahaaءi وغayrihim qaala rasuul الlahi salى الlaه عليه wasalam kada wakada iyo wanaxwa dalika kulluhu dhammaantiis min qabil mucdal bu kutubta fuqahada ah waxa ku qoran oy daa'iman aysan sanad sheegeyn oo qaala rasuul lah inama alacmaalu bالniyaati qaala rasuul lah laa yaqbal lahu salaata bgayri طhuur qaala sala الlah alay slm litأkhuduu canii manaasikakum yani hadalkaas ay fuqahada kutubta ku sheegayaan sanadna ay usheegayn min qabiil mucdal mucdalna waa la dhihi karaa maxaa kaloo la dhihi karaa mucalaqna waa la dhihi karaa marka saasu wuxuu ku yihi qultu waqwl اmusanifiina min alfuqahaaءi wagayrihim qaala rasuul lahi ay yihaahdeen kada wakada wanaxwa dalika kulluhu dhammaantiisa min qabiil mucdali kulluhudaas mubtada marka bacdigeeda wanaxwadana qaala kada wanaxwa dalika u yiri xaggaasay raacsan tahay marka qaarkeed jumal badan oo waxaad moodaa haddaadan garanin meesha ay ku kala harayso way kugu adkaanaysaa marka wanaxwa dalika qaala kada wanaxwa dalika u yiri intaas way kaa dhamaan kulluhu kulu dalika min qabiil mucdal mubtada khabar saas lima taqadam وسmاaه الخطيب أbو بكr الحاaفظ fii bacdi kalaamihi mursalan oo ku magacaabay wadalika calaa madhabi man haddii la qabto madhabkiisa waa yusami kula maa laa yatasilu wixii sanadkiisa xariirin mursalan ku magacaabay dadaa waxaala jiraanbu mursal bimacna munqadic isticmaalaya idana waa soo marnay ayb wa idaa rawaa taabicu taabici can itaabici xadiidan mawquufan taabici taabiciya wuxuu ka wariyey taabicigii kale uu ka wariyey maalik baa naafic ka wariyey hadal xadiid ah iyo qowlkiisa ka dhigay saas waa xadiidan hadii lu yihah bimacnaa kalaama macruuf anahu min kalaami rasuul jacalahu mawquufa calaa man cala taabici saas xadiidan marka kuley saas waa laakin haddii taabici taabici uu taabici wax ka wariyo qowla lahu maqtuuca lilekaas laakin waxaa laga hadlaya xadiid la yaqaana anahu lirasuul iyo wuxuu ku joojiyey taabici taabiciguu ku joojiyey saas wa idaa rawaa taabicu taabici an taabici xadiiثan oo matni ah mawquufan caleyh asagoo ku joojiyey wahwa mawquufkaasna xadiiثun mutasilun ou yahay musnadun la tiiriyey ilaa rasuuli الlahi sal اlه alيه wasalam xadiid la yaqaano nabiga loo yaqaanay yaa taabici taabici wuxuu ka dhigay qowl taabici uu leeyahay intaas keli aw faqad jacalahu اlxaakimu wuxuu ka yeelay abu cabdillaahi nawca min almucdali hadiiba xadiid ou yahay wuxuu kalaamka uu taabiciga lahayn aan ka ogaana min khilaali الtakriij wاlbaxdi أن الموقوف على التاaبعي إنما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثاaله ما رويناه عن الأعمش عن الشعبي قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملته فيktم على فيه فيr mrkaan حdيث أعمش u wariyey سlayman بن مهrان عن الشhعبي cاmr بن شhرحبيل y qaala shacbi wuxuu yihi yuqaalu lirajul hadalkaas acmash wuxuu u tiiriyey shacbi shacbi marka waxaa loo haystaa hadalkan kalaamun lahu laakin hadalka haddaan ogaano anahu fi lasli kalaamun lirasuul wahuwa xadiidun saxiix ou nabiga leeyahay haddaan ogaano marka waxa weeyaan waxaan ku magacaabeynaa mucdal liannahu waxa weeyaan saxaabigii ilaa nebigi iyo isla maqa sidaas awgeed aan mucdalku magacaabina yuqaalu lirajuli ywma alqiyaamati camilta kada wakada fayaquulu maa camiltuhu fayuktamu calaa fiih hadda xadiidkan oo kale hadduu daciif ahaan lahay waxaa leeya hada alxadiid yataqawى liannahu yuwaafiqu daahir alqur'aan alkariim alyawma naktimu calaa afwaahim watukalimuna aydiih marka hadda fiir xadiidka saas oo kale markii aayaad loo helo waxaa lu leeyahy hada alxadiid xadiid xadiid keligiis shardi ma ah mumkin an alxadiid ida waafaqa daahir اlqur'an anahu yataqawى bidalik bxayثu lmacna laf macnahaas waa sax oo xadiidka tusiye ayb faqad acdalahu اlأcmash wahwa cinda الshaafiعي can anasin la wahwa cinda الshacbi can anasi can rasuuli الlahi salى الlaه عalيه wasalam mutasila musnada faqad acdalahu اlأcmash macnaha waxaa weeya mas-uuliyadii waxaa la saaray acmash bimacnaa ana alacmash asigaa ka dhigay hadal uu shacbi wariyo nebiga u tiiri jiray iyo sanadkiisi intuu gooy baa daahirki wuxuu ka dhigay anahu qowl lishacbi marka faqad acdalahu waxaa gooyey sanadkiisi alacmash wahwa xadiidkiina wuxuu macruuf ku yahay cinda الshacbi can anasi can rasuuli الlahi sal اlه alيه wasalam mutasila musnada qultu qaala bnu صlaح hada jayid xasan hadalkan ninka kanoo kale mucdal ku magacaabay wax la qaado kara waa buuri لأnna hada اlinqiطaac go-itaankan biwaaxidin uu ku go-ay madmuuman ila lwaqfi loogu daray fiiriya anasaa meesha loo gooy waa inqiطaac haddana xadiidkii matnigii marfuuc ila nabi ah mawquuf laga dhigay marka waxay ka dhigan tahay anahu yashtamilu calى اlinqiطaaci bاثnayn الصaxaabi iyo warasuuli الlahi sal اlه alيه wasalam marka waxay ka dhigan tahay markii aada shay nebiga u tiirsanaay aada goysid oo aada nin hadalkiisa ka dhigtid marka saxaabigii o anasa iyo nebigii oo dhan baa meesha ka maqan min hadihi اljiha mucdalow shabaha yani mucdal oo صaxiix ah oo hadda tacriifkiisa lagu yaqaana ma ah laakin mumkin in baabkaas la geli karo yaa laga fahmayaa buu leeyay ayb qultu hada jayid xasan لأna hada اlinqiطaac biwaaxidin ku go-ay waaxidin bmacnaa inqiطaacu waaxidin wahwa suquuط anas madmuuman asoo haddana loo dumay ilى اlwqfi anasaa la gooyey xadiidkii nebiga ahay oo marfuuc ahayna mawquufa laga dhigay yashtamilu marka calى اlinqiطaaci buu kulansanayaa inuu xadiidkii go-ay bاthnayni labo labadina waa maxay wahumaa aلصaxaabiyu warasuul الlah marka bاthnayni aلصaxaabiyi warasuuli الlahi bedel waay fadalika biاstixqaaqi ismi icdaali ina mucdal lagu magacaabo inuu mutaysta yaa awlaa wanaagsan icdaalkii mucdalkii in lagu magacaabo maxuma buu leeyahay maxuma laakiin mid waa la dhihi karaa oo marka uu cinda shacbi ogyahayna mawquuf waay laakin hada lmawquuf calimnaahu mutasila biisnaadin aakhar oo lidaa meeshaan wax mucdal lidaa maba jiraan imaa mawquuf wa imaa musnad faاlisnaadu bاctibaari alacmash waa mawquuf calى shacbi wa bاctibaari asanad اlaakhar fahuwa musnad marfuuc haddii la yihahdana mucdal in meesha waa ka baxaya wuxuu li tafriicaat axaduha alisnaad اlmucancanu wa huwa aladi yuqaalu fihi fulan can fulan caddahu bacd الnaasi min qabiili اlmursali wاlmunqaطici xataa yatabayana اtisaaluhu bgayrihi ibnu صlax tartiibu kitaabihi calى lwajhi اmadluub kama dhigin liannahu hadda waxay ahayd cancana haddii la sheego lahaa sila bitadliis sax wala la waxay ahayd fii baabi tadliis in lagu daro tafriicaadkeeda markaasuu mucalaq intu ku daray u haddana furuucaad badan oo aan koobnayn inta daba keenay marka waxaa la yihahdaa ibnu صlax ana anahu alafa kitaabahu baabbaab asigoo aanan tahdiibinin oo abwaabta sidii isku mutaysa isku gaarsiinin buu dadka ku faafiyey kulamaa intahaa min baabin kaanuu yumli cala talaamiid talaamiiddina siduu uu sheikha ugu meeriyey u qaateen ukala hormarina laakiin waxay ahayd markuu kitaabka dhammaado kadib in laisku shaandheeyo oo mas'alo kasta meesha ku haboon tahay in la geliyay ah marka axaduhaa alisnaad lmucancan isnaadka la cancaneeyo can can can la yihahdo wa huwa aladi yuqaalu fiihi fulan can fulani can fulan can fulan caddahu bacd الnaasi waxay ka tiriyeen min min qabiili اmursali iyo wlmunqaطici mursal inuu yahay qole qoladii kulu inqiطaac mursalku magacaabiisa waxay yihahdeen mursal wa qoladii munqaطicna maa saqطa min isnaadihi waaxid yihahdeen waxay yihahdeen munqaطic waay xataa yatabayana اtisaaluhu bigayrihi ilaa laga helo طariiq kale oo meeshii canti ahayd bedelkeedii xadathanii ama samictu laga helo intaas wixii ka horeeya qolo mutashadidiin ah waxay ku magacaabeen actabiru isnaada munqaطica markaasuu wuxuu yihi wsaxiixu aladii calayhi lcamalu saxiixa oo dadka hadda camalka uu ku taagan yahay oo muctabarke anahu ana almucancana min qabiili isnaadi اlmutasili isnaad mutasil ayuu kamid yahay munqaطicna ma aha mursalna ma aha waana wahwa صaxiix wa ilىa hada dahaba اljamaahiiru min aئmaة الxadiiثi wa gayrihim yani muxadisiintii o dhan meesha isku raaceen a'imadii kalena way ku raaceen wa awdacahu lmushtariطuuna kuwa shardiyeenna waxay dhex dhigeen lisaxiix shardisteen fii tasaaniifihim tasaaniiftoodayna dhex dhigeen fiihi fi lmucancani dadka oo naftooda u shardiyeen xadiidkii mucancanka ahay kutubtooda oo saxiix ay u shardiyeen ay ku dhex sheegeen haddii mucancan munqaic u ahaan lahayna kuma sheegi lahayn intaas weeyaan wa qabiluuhu wayna aqbaleen oo inuu xadiidkaas mutasil yahay wakaada abu cumar ibnu cabdilbari alxaafidu ibnu cabdilbari wuxuu ku sigtay yaddaci inuu sheegto ijmaaca aimati alxadiid calaa dalik inuu yidhaahdo xadiidka mucancanka ah inuu mutasil yahay waaba lagu ijmaacsan yahay marka qowlkii yarow ninkaan soo hormariyaa meesha ka bixi lahay ijmaac haddii la sheega bimacnaa laa khilaafa marka waxaa ka hor imaanaya ana bacda min miman yantasib ila lcilmi caddahu anahu min qabiil ish المرسل وkاd أbو عمر بن عبدالبر الحاaفظ ydعي شuf kaada ydعي فيr dadka hadda badana annaga iyo carabtoo dhan kaada an yadaciya sidaas kaada an yafcala kaada gadaasheeda waxaa weeyaan an lama gelin kaada iyo karaba waa isku baa xara waklowlaqana waa isku baa xasaa wa awshakana waa isku baab baabukaabay isku wada yihiin qaarna in ficilkooda khabarkooda an la geliyaa waajiba casaa iyo xaram qaarna in laga daaya ayaa waajiba waa kaadi karaba casaa iyo awshaka labadaba way ku banaan tahay laakiin in la geliyaa ku badan ka nabari ahaan waa loo yaqaana laakin taطbiiq camali sacba jida kaada an an aquma min almajlisi ad leedahay aa kaada kidtu aquumu min almajlis kidtu aquumu kidtu an aquumu hadaa tirahda khalaas khaalafta wamaa kaaduu yafcaluun allahuma qaal wamaa kaaduu an yafcalu wamaa kaaduu wain yakaadu aladiina kafaruu layuzliquunaka laan yuzliquunaka maa qaal qowl daciif aa jiro oo dhahaya fii gayri wajhin waa la dhihi karaa ayb marka hadda fiir imaamkan wakaada abu cumar ibn cabdilbar alxaafid yaddaci an yaddaci ma dhihin maca anahu carabtiina wuxuu u cararayaa inaan ihaahdo an yaddaci ayb wاdacaa abu camri addaniyu almqriu alxaafidu ijmaaca ahli naql marka ibnu sala waxaa la yihi inuu yihaahda ma ahayn wakaada abu cumar inuu yihahdo ma ahayn abu cumar ibnu cabdilbar waaba sheegtay wakaada maba ah annahu qaala ajmaca ahlu naqli calaa ictibaari alxadiidi almucancani mutasila waaba yihi sidaas ninka marka kaada la yihaahdo waxaa weeyaan wixii ma dhihi laakiin wuu ku dhawaaday saasa kaadat ishamsu taqrubu aada leedahay markaa ma dhicin qorax dhacda kaadad lama yihahdo sax walala sidaas oo kale weeyaan markaa waxaad leeyahay maba ahayn bakaada inuu ka camiro ayb mida kale wadaaca abu camrin addani almuqri alxaafidu abu camrin waxaa layihi nin oo muqlataay layiha amuqaltaay oo kitaab yaru leeyay islaax khata-i ibnu salaax wuxuu ri ibnu salaax abcad najca kalaamkan ou abu cumar oo nin qurtubi ah oo mutaakhir ah u kasoo naqlinayo huwa mawjuud cinda xaakim annaysaburi marka ibnu salaxna waxaaba lagu yaqaanaa daa'iman yaduuru bayna alkhatiib wa bayna man wa bayna alxaakim qaala abu cabdillaahi alxaakim qaala abu bakr alkhatiib kutubtooda wax kasoo naqliyo kitaabkan ka sameey marka wax kitaabkii xaakim ku jiro oo ana alxaakima iddaca alijmaac in laga soo naqliyo walxaakim min aimati alxadiid nin laysa min aimati alxadiid oo mutaahir canhu ah waxa weeyaan waa waxay noqotay shay gariib jiddan nuqdada labaad xaafid ibn xajar yimid waxaa kasii cajab badan buri kutubtan ibn صلاح kitaabkiisa اctimaaduhu calى abi bakr الkhaطيb waayo sidaan hore usoo sheegay nafs الkalaam abu bakr الkhaطيb asigaa iجmاع ahlxadiid loo naqliyey marka wax fi kitaab الxaakim fi macrifaة الxadiid ku jiro haddana fi kitaab الkifaaya lilkhaطيb الbغdaadi ku jiro inuu abu cmr الdani inuu aado waxay noqotay wax gariib jida alى kuli xaal bashar laa yaslamu min alkhaطأi wاlwahm taas waxay ku ogeysiinaa adika aalib cilmin hadduu hadid mas'ala taxriirinaysa ama aada baxti qoraysa an tanqula min almutaahiri maca wujuudi hada اkalaam maca almutaqadim khaطأ marka kalaamka wuxuu اctibaar u kala leeyahay alأqdم faاlأqdم تنزل للمتأخر إdا lm تجib cinda المتqdم ama in تxriirka lagu kala wanaagsanay waxaa laga yaabaa midka mتaqdimka ah inuu inuu mas'aladii calaajiyo u si fiican u sheegi mutaأخirkana u sabki fiican ku sheego waa kasoo guurin kartaa لhada ااعtibaar markaasaad leedahay انdur في kitaabi kada mتqdim ah na waad sheegaysaa laakin kan baa ka taxriir fiican waa dhici karta asbaab in loogu soo wareegto lakin ida kanat nafs اlkalaam mawjuud cinda اlmutaqadim kama huwa mawjuud cinda اlmutaahir waxaa waay qilat liطlaacay tusinaysaa marka inaad kii dambe kasoo guuriso marka hadda fiir ibnu salax waa lagu qabsan ayib wadacaa abu camrin addaniyu almuqri alxaafidu ijmaaca ahli naqli calى dalik abu camrin addani nin mashhuur a magacaas fi kuli kutub sababta waxaa leehi wuxuu leeyahay ninkan akthar min mia wa cishriin mualaf badigiisaba ha u baadnaada fi cilmi esh القراءات ولذلika طلaabta في علم القراءات أبو cمر الdاني مشهور عندهم kشhورة البخاري عnda ايش عnda أهل الحdيث ولذلika أبو cمر addaani nin in la barta ay tahay imaam oo oo waxaa weeyaan muqri ah xaafid ah walahu mushaarakaat fi jamiic alculuum ayib magaciisa waxaa la yidhaha baa layihi cuhmaan ibni saciid ibni cuhmaan cuhmaan ibni saciid ibni cuhmaan alqurtubi ashhar kitaab min ashhari kutubihi kitaab ish طبقات القراء طيب وادعى أبو أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ إجماع أهل النقل على ذلك in xadiidka mucancanka inuu mutasil yahay you kasoo wariyey culum اxadiiث o le juz lahu lahu kitaab la yihah juz fi culum اxadiiث u marka kaga hadlay sax waa sidood ha u badnaado takasuskiisa fi cilmi اqراءaat lakin lahu mushaarakaat fi اculum اأkrى wa hada bishardi an markaasuu ku daray ibn صلاح uri whada markii iجmاع la qaadanayo bshardi an yakuna inuu ahaado weeyaan aladiina kuwii udiifat الcancanatu ilayhim cancanada loo idaafeeye qad habatat mulaaqaatu bacdihim bacdan inay isla kulmeen inay hore u cadaato w maca baraaatihim inay beri ka yihiin min wasmati tadliisi tadliista ceebtiisana inay ka maran yihiin markaan cancanada maxmuula cala inkisaal aan leenahay inay horta noo cadaato dad wada kulmay oo wada mucaasiriin inay ahaadaan koow midda labaad dadka cancanada isticmaalay in tadliis lagu aqooni hadday lab laba cashri kala noqdaan ancanadaas lagu magacaabi kartaa ijmaaca nin waa la og yahay ninuunasan balla casri ahna e du wax ka wariya e bilafdi can inqitaac waa kaas ayib haddii isku casri yihiin laakiin ayna ay cadaatay e inayna kulmin hada quraasani wa hada masri irsaal khafyi wa ayib haddii kulmeen ay wax kala ay meel ku kulmeen waxna iska maqleen laakin aladi istakdama alcancana mudalis ou yahayna laysat maxmuula calى alitisaal labadaas shardi bu waana hadalkaas saxiix fa xiinaidin markaas haddii laga waayo yuxmalu macnaha fa xiinaidin haddii ay macnaha ay kulmaan tadliisna usan jirin yuxmalu calى daahir اlitisaal ilaa an yadhara fiihi khilaafu dalika xadiid ama sanad mucayan ah waa dhici kartaa in la yihahdo sanadkaa munqaطic waaye maxaa yeelay fulaan fulaan habal la kulmo laakin waxaan ogaanay bطرق الأخرى ana baynahumaa waasطة taas waa arrin oo ay dhici karto marka qaarkeed inay timaado lakin aلأصل ana الcancana maxmula calى الاتصاal bishardi inay dad wada kulmeen ay yihiin ama wada mucaasiriin calى xasabi madhab mslim inay haddana ninka isticmaalay cancanada inuusan mudlis ahayn وkثra في casrina وma qaarabh byn الmنتasibiina ilى الxadiiثi اsticmaalu can fi اlijaaزati wakahura waxaa batay buri fي casrina casr ibn صلاح في نihaayaة الqرن الخاmis maعa bidaayaة الqرن الساadis wamaa qaarabahu iyo cashrigiina sanad wixii ku dhowaay oo shantii boqol afartii boqol waxaa ku batay bayna almuntasibiina ila alxadiid dadka xadiidka isu yani ku nasab sheegto isticmaalu can inay isticmaaleen fi lijaazati u isticmaala yaa badan marka zaman riwaaya waa istaagtay dhib naguma haysataa sada mushkila liannahu zamana tadwiin alxadiid wa taaliif alkutub alxadiidiya haddayba ka dambaysay wixii ka dambeeya kutubtan oo eh, maxaan ku ihahdaa la alifay dariiqii loo mari lahay sanadka lagu wariyo oo hadeertaan ijaaza dadka ay ku magacaabaan taasuu musanif ka hadla marka laa tadkulu fi jawhari maa naxnu fiih fa idaa qaala axaduhum haddii uu yihaahdo qara'tu calى fulani can fulani aw naxwi dalika fadunna bihi anahu rawaahu canhu اlijaaza walaa yukrijuhu dalika min qabiil اlitisaali calaa maa laa yakfa faida qaala axadum hadduu yihaahdo qara'tu calaa fulaanin can fulaan hadduu isticmaalo iyo aw naxwi dalika fadunna haddaa tiraa fadunna bihi waxaa loo maleeyey khaط kayfa naqul hada man yacrif fadunna haddii tidahda fadunna waxaa loo maleeyo ficilkaas waxay noqonaysaa macnihiis ma keeni karayso faida qaala axaduhum qara'tu calى fulan can fulan naw fadunna bihi anahu rawaahu haye ti axad yacrif anahu is a yaqiin la laysa lmacna hada fadunadi waxaw calaa baabiha bimacnaa muqaabil اcilmi lakin bunadaas ficil maadi mabni majhuul miya mase wax kala wa bes ficil maadi mabni majhuul waay la waxaan idinku istaaga hadhowti in idinku soo noqonin alfiyat ibn mali laa tajidu hada abada hada inamaa yuukadu min afwaahi lmashaayikh fadunna bihi umalay amar waay fadunna bihi waxaad u malaysaan ood u qaadataan anahu rawaahu canhu lijaaza fadunna waxaa loo maleya dadka maba isqabanayaan meshi fiiri marka dunna amarkiisay ku imaanay haddaan ku amri raba aniga adunu ah, hada marki waa wadata waay hay anta lama amuruka maada aqul lak aywa shadid a kayf <laughs> ayb fadunna malay bihi bima dukira anahu rawaahu canhu inuu k kaga wariyey alijaaza yani bilijaaza inuu kaga wariyey malay walaa yukriju dalika midkaasna ka bixi maayo min qabiil اitiصaali itisaalki qabiilkiisa oo sanadkii mutasil noqonaya ir ficilka dhanna markuu yahay waa ficil mutashadid ah hadda fiiri radda yarudu ficil amarka keen qof markaad amris maxaa leedahay rud ah ayna labadii daalmidaad beride rudda ficilka amar saas dunna ficilka amar saasuu ku yahay haddaad dun aad tiraahdo dhanna dhanna nuun shidan haddaad arki cibaara hanuuneyn wa ficilka hadduu mutashadid yahay mushadad hadii uu yahay amarkiisa waxa weyaan waa la fadxina takhalusan min iltiqaa'i asaakineen wailaa waxay asalkeed dunun in la yidhaahdo udnun in la yidhaahdo yay ahayd haddii hamsadii la tuuro nuunta waa l waa la dunna ayb rudda marka wuxuu leeyahay haddii dadkii mutaakhiriinta can ay isticmaalaan waxaad u yaqiinisaa waa dhigi kartaa waxaad u maraysaa oo aad ku aada u qaadataa inay canti ula jeedaan bimacna alijaaza ee cantii bimacna itisaalka ahayo naxwiyiintii hore maxaan ku ihaha muxadisiintii hore aan ula jeednay ma aha intaas weeyaan athaani tafriica midkiisa labaad ikhtalafuu fii qowli raawiya isku khilaafeen ana fulana qaala kada wa kada hal huwa bimanzilati can an iyo ana yani hishaam fulan ana cumar bn khaaabi kada anadaas bimacnaa can may lamid tahay mase way ka duwan tahay اkhtalafuu fi qowli raawi ana fulana qaala kada wa kada inuu yihi hal huwa bimanzilati can muu lamid yahay fi lxamli cala اlitiصaal oo maxaan ku ximbaaraynaa inay sanadkaas mutasil yahay ida idaa habata talaaqi baynahuma hadday labadooda inay kulmaan ay ay sugnaato xataa yatabayana fiihi linqiطaacu inqiطaac intuu nooga caddaado annadii an ma can maan kala dhigaynaa oo tafsiilkii can aan soo gelinay oo ijmaaci iyo wixii o dhan maa soo gelay mase way ka duwan tahay mithaaluhu maliku can الzuhri ana saciida bna اlmusayabi qaala kada haddii la yidhaahdo mwaxay lamid tahay malik an zuhri an can saciid may lamid tahay mase anadii way ka duwan tahay can farwinaa can maliki radi allahu canhu waxaa noogala wariyey annahu kaana yaraa inuu arkay can fulan wa ana fulan sawaa inay yihiin malig oo imaam lmuxadiثiin ah laa farqa bayna can wa an buu yihi hadduu yihahdo ana saciid wa can hadduu yihahdo faqi uma dhexey ayb وعn أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنهmaa laysa sواء وعن أحمد بن حنبل qاaل أنهmaa laysa sواء أحمدna wuu ku khilaafay mالك saasaa dadaalkiisa ka muuqato ayb waxaa laleeyahay مصنifka oo iبن صلاح ah asigaa ay la noqotay inay kalaamka axmed iyo kalaamka maalik inay farqi udhexeeyaan fi ma yatacalaq ban wa laakiin sida sawaabka ah axmedna ma aaminsan labadiiba way kala fog yihiin ma aaminsano wamaa qaalahu maalik huwa sawaab laakiin siiqada wax lagu weydiiyey yaa kala duwan marka meesha hadda mithaalka uu ku sheegi doono yaan ku cadday doonaa farqiga ugu dhexeeya وxkى بن cabdالbr عan جمهوuر أهل العلم أنa عن وأna sواء وأنه la اعتiباara fiirin mala بالحروف والألفاaظ lama fiirinayo alفاad la adeegsaday lama fiirinayo وإنما huwa midka معتabarka باللقاء والمجاaلسة والسماع والمشhاهدة weeyaan hadiiba aan ogaano labadan wax kala warinayo inay kulmeen ay isla fariisteen wax kala maqleen is arkeen ana maa اstخdamuه min alأlfaadi cibaaro male ee waxay kala wariyaan maxmuul calى اlاtiصaal ayb yaعni marka ibnu صalaaxa kalaamkii wuxuu qurxinayaa ibn cabdilbar laysa calىa iطlaaqihi laakin waxaa shardi u leeyay yani maca salaamati min atadliis markii labada wax is aragtay ama wax iska warisay aan ku xibaarayna waxay isticmaalaan cala اlاtiصaal waa markuu axaduhumaa uusan ahayn mudlisan faإida kaana samaacu bacdihim min bacdi صaxiixا kana xadiiثu bacdihim can bacdi biأyi lafdin ou isticmaalo biأyi lafdin lafdigii ka warada ka soo arooro maxmuulan uu noqonayaa mid lagu ximbaaray calى اlاtisaali xataa yatabayana fihi اlinqiطaacu marka yacni maca salaamati min atadliis un baad ka goynaysaa intaas ibnu salaaxa dhex geliy intan kale faإida kaana samaacu bacdi min bacdi tatimat likalaam ibn cabdilbari w faإida kaana samaacu bacdi min bacdi صaxiixan hadduu yahay kaana xadiiثu bacdihim can bacdi xadiidkooda ay iska wariyaan biأyi lafdi warada lafdi kastoo kusoo aroora can ama an ama qaala ama samictu ama xadatu lafdi kastoo kusoo arooro maxmuul calى اlاtiصaali maxmuul wax qabo ma jira maxmuula faإida kana samaacu bacdihim can bacdi صaxiixا kana xadiiثu bacdihim can bacdi maxmuula calى اtiصaal sax kana xadiiثu bacdihim can bacdi maxmuula calى اtiصaal kaanadii khabarkeedi waa aniga ka ilduuf biأyi lafdi warada tatimowa kaana xadiiثu bacdihim can bacdi qaarkood qaarka kale wax ka wariyaan biأyi lafdi warada waxay rabaan ha iska wariyaane wuxuu maxmuulan u noqonaa mid eh, lagu ximbaaray cala alitisaali xataa yatabayana fihi linqitaac warkaas ibn cabdilbari waa waa muuqdaa waana warka saxda ah wey keligaa waxay far nooga taagan tahay axmed ibnu xambal oo imaam ah hadduu yihahdo labadoodii ma eko warkaas wax badanay ah, soo noqon lahay laakiin ibnu salaax baa sidii la rabay aan u fahmin waxakaa ibnu cabdilbari wuxuu ka xikaayooday can abi bakrin albirdiji ama albardiji ana xarfa an maxmuul calى اlinqiطaaci xataa yatabayana aلsamaacu fi dalika alkhabri bicayni min jihati ukra ibnu cabdilbari oo hadda hadalkiisa ugu ekaa hadal oo oo ashbah bilijmaac inkastoo jumhuurka u tiiriyey waxaa la yihahdaa الجمهور mا kثر قائله والراaجح mا qويa dليله اsga marka qowlka hore oo inay labada isku mid yihiin جمهوurow kasoo qaato markaasu جمهوurtii marka waxaa laga fahmay dad yar inay ku khilaafsan yihiin dadki yarow ku cadayna abu bkr البrdiji wuxuu ri أna xرفa an an hadii la اsتعmaalo oo qaala fulan ana fulana qaala kada hadduu yihahdo maxmuul calى اlinqiطaaci cagsi qowl jumhuur waay xataa yatabayana samaacu fi dalika alkhabr khabarkaas samaaciis intuu ka cadaado bicaynihi khabarkaas min jihati ukraa sanad kasta sanad kale inaan helno oo meeshii anada loo isticmaalay samictu iyo xadathanii loo isticmaalay inaan helna maahine asalkeeda waxaan ku tiirinaynaa inay munqaطic tahay buri wa qaala wuxuu ihi marka ibn cabdilbari cindii aniga laa macnaa lihada midkaan uu bardiji yiri wax macno weyn mal bardiji waa nin mutaqadim ah tarjamadiisa markaan u laabtay waxaa la yihahdaa axmed ibni haarun ibni rawx waxa weeyaan min talaamidati abi zurca razi mutaqadim wa min shuyuukhi daara qudni waxaa la yidhaha taariikhdii saddex boqol iyo kowdii u dhintay nin mashhuur oo la yaqaana ma aha laakin waa nin mutaqadim min aimati salaf marka bardiji wuxuu leeyahay kitaab اlwasl wاlmawsul wاlmunqaطic kitaab uu ku magacaabay oo alfaada kaga hadlayo marka meeshaasaa keentay inuu arrintan uu soo farageliyo ayb wa qaala marka bardiji wa qaala ibn cabdilbari cindii laa macnaa lihada waa liijmaacihim culamadii waxay ku ijmaaceen calى ana اlisnaad almutasila isnaadka xariiro bالصaxaabi intii laga gaaro xariiro sawaaء fiihi waxaa ku eg qaala qaala rasuul الlahi inuu yihah صaxaabigii aw ana rasuula الlahi sal اله alيه wasalama qaala inuu yihahdo aw can rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam inuu yihahdo aw anahu qaala nabigaa saas yiri ou yihahdo aw samictu rasuula allahi yaquul inuu yihahdo waxay ku ijmaaceen alfaadaas oo dhan farqi inaysan udhexayn bimacnaa alfaadaas oon hadda ku muransannahay haddii saxaabiga oo u isticmaalo oo fii naqli lxadiidi can rasuul u isticmaalo ou marna yihahdo qaala rasuul llahi marna u ana rasuula allahi qaala marna samictu rasuul اllahi marna can rasuuli illahi u yihahdo kulligeed inay alfaad itisaal ay tahay ku ijmaacsan yihin marka maxalu dalika alijmaac aan soo naqlino meeshaan aan isku khilaafsanahay xuja aan ugu dhigno intaasuu ujeedaa ibn cabdilbar qultu wuxuu ri ibnu صلاح ووجدت مثل ما حكاه عن البرديجي أبي بكر الحافظ للحافظ الفحل يعقوب بن شيبة في مسند الفحل فإنه ذكر ما رواه فيري ووجدت waxaan helay buri مثل ما حكاه ابن cabdالbri wuxuu ka sheegay عن البرديجي brdيجigii أبي بكر xاafظi ahay lilxaafidi baan u helay alfaxli ahay wuxuu leeyahay hadalkii ibnu cabdilbari uu u tiiriyey bardiji mid lamid ah aniga waxaan u helay yacquub ibn shayba intaas ma dhib badan tahay hada khulaasatu ma fi lkalaam hadalkii ibn cabdilberi uu u tiiriyey bardiji hadalkii hadal lamid ah anigana waxaan helay inuu yiriyey yacquub s bas wawajadtu waxaan helay mila maa xakaahu ibnu cabdilberi xakaada faacilkeed ibn cabdilberi w wuxuu ibn cabdilberi kasoo naqliyey can bardiji uu kasoo naqliyey abi bakrin xaafidi ahaa hadalkaas oo kale waxaan helay lilxaafidi baan u helay wajadtu lilxaafidi taas waa tacaluqeeda kaas ah. yani wajadtu mila maa xakaahu an abi an ilbardiji abi bakrin wiii waxaas wixii lamid ah oo kale waxaan u helay lilxaafid اlfaxli yacquub ibni shayba fi musnadihi اfaxli aman wa faxli bimacnaa tamaam rujula fi baabi cilmi اlxadiid sidii ninka markuu qawiy bunyaba faxli loo yihaahdo yaa kinaaya can quwati fi cilmi اlxadiid waxaa la yihahdaa awal man alafa aw aqwى man alafa fi cilmi اlcilal musnadkiisa waxaa leyihi dirtaan waa naaqis waay haddii yacquub ibni shayba ou dhamaystiri lahaa kitaabkiisa kitaab kaloo cilal looma baahnaan lahay waxa weeyaan jamaca kula matnin bima lahu min turuqin wama fiihi min cilalin waاkhtilaafaat oo dhan u hal meel ku wada sheegay xataa qaaluu ina addaara qudniya inamaa yanqulu min musnadi yacquub ibn shayba cilmigaas uu ku caan baxay wuxuu asiga leeyahay maaha laakin akhtau lianna musnadkan naaqis weeyaan waa daara qudni kitaabuhu alcilal waarida fi axaadi rasuul waa kaamil marka calaa kuli xaal yacquub ibni shayba waa tii hadda aan kasoo hadlayna musnadkiisa asiga maxaan ku irahdaa abu bakr itusi yacquub ibni shayb mutaqadim u ah yani waa min culamaai alqarni athani qarni athalith aan dhaha qarni athalith ee xayaatihiisa marka hadalkii u bardiji loo tiiriyey waxaan u helay lilxaafid الفحli yعqوb بn shayba fi musnadhi الفحli fainahu dakra wuxuu sheegay hadalkii yacquub waa kana maa rawaahu abu الزubayr an ibn الxanafiya can camaari qaala ataytu الnabiya salى الlahu عalيه waslama whuwa yuصلي faslmtu عalayhi faradda عalaya الsلاam wajaclahu musnada mawsula fiiri marka an yacqub bna abi shayba markuu sanadkan u yimidi ma rawaahu abu zubayr abu zubayr almacruuf biriwaayati can jaabir bni cabdillaahi maxamed ibni muslim ibni tadrus aliba ninka kathiiru tadliis ma rawaahu abu abu zubayr can ibn اxanafiya ibn xanafiya man hu hada maxamed ish ibn cali bn abi aalib inamaa nusiba لأمه ما رواه أبو الزبير عن بن حنفية عن عmاr فيr عن o استعماaل mجeda qاaل وxuu ri أتyت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد عليه السلام وجعله يعقوب wxuu ka dhigay مسندا موصولا marka can wuxuu استعmaalay min alalfaad almaxmuula calaa ish cala itisaal waa garan haddana asigii waa wadakara yacquub waxau sheegay riwaayata qays bni sacdin kadalika can caطاء bni abi rabaxi can ibni اlxanafiyati ana camaaran mara bالnabiy sal اlه alيه wasalam wahuwa yusalي fajacalahu mursala marka wuxuu leeyahay mursala min xayثu kownuhu qaala inuu yihi ana camaaran facala walam yaqul can camaarin bmacnaa limaada yacquub ibni shayba wahuwa imaam muqtada bihi markii riwaayadii hore u wariyey can camaar ataytu الnabiy sal اlه alيه wasalam muxuu musnad ugu dhigay markii dambe bedela cantina ana la isticmaalayna muxuu uga dhigay mursal laa y laa yaxtamil ilaa anahu yaraa ana maa warada bana maxmul calى اnqiطaac wma warada bcan anahu maxmul can itisaal sidaasa ulajeedada saas u laakiin mas'alada waxa weeyaan waxaa laga yaabaa marka qaarkeed si loo tawdiixay inay adag tahay laakiin waxaa weeyaana layihi meesha ana iyo iyo can farqi uma dhexaysa xataa alciraaqi wagayruhu kulluhu waa laga hadlay arrintaas ayada laysat ilfarq bayna ana wa can ma aha meesha wax lagu kala farqiye farqiga waxa weeyaan raawigan kiso uusan xaadirin hadduu wariyo hadduu wariyo uusan ninkii qisada xaadirina uusan ka warinin mursal ay noqonaysaa ulajeedada intaas wa haddii laakiin ninkii qisada xaadiray haddaad can fulaan aad tihahda asaad ka warisa matalan aniga haddaan idhaahdo eh, markii kaabul laga qabsanayay qoladii shuuciyiinta ahaa maalintaas oo najiib ninkii lagu magacaabay geed baa lagu xeray intay samaysa haddaan aniga inidin iraado anigana afghanistan aan joogin waktigaasna ayna jirin xataa qanawaad oo wax soo naqlinayo marka waxaa weeyaan ana xakaytu lakum qisata lam axdur walam ashhadha marka haddaan ihaahdo haddaan an an laftigaas ka hadlo waxay noqonaysaa ama can aan dhaha ama ana aan dhaha waxay noqona mursal laakiin haddaan idhaahdo maalintaas waxaa dhacay siduu igaga waramay daalib afghani ah oo nala joogay jaamacadda wuxuu ii sheegay maalintaas saas inay wax u dhaceen kisadii aniga waan sheegay tii horena waxa waye lam arwiha can shaksin sax walala la middaan dambane itisaal hadda u ufiiri marka adigoo suuradaas gacanta ku haysatid inta fiiri markuu leeyahay hadda ibn اlxanafiya waxa weeyaan صaxaabi ma ah wuxuu ka wariyey camaar inuu nebiga salaamay sax wala la ayib lann ibn xanafiya hooyadiisa waxaa lagu qafaashay dagaalkii musaylimat alkadaab fi caadi abi bakrin kadib uur noqday saxaabi ma noqon karaa ya mase cali ninkuu dhaay waa saxaabi khalaas ayib marka fiiri ibn اxanafiya ma joogin markuu camaar nebiga uu salaamay asoo dukanay laakin waxaa u sheegay camaara u sheegay isnaadkiis muxuu noqday mutasil midda kale u imaw caطاء ibn abi rabاx can ibn xanafiya ana camaara mara bnabiyi bu ibn xanafiya wuxuu naleeyahay hadeertaan camaaraa nebiga maray camaara ii sheegay ma ah camaaraa nebiga maray soo dukanaya marka ibnulxanafiya ma jooga camaar markuu maray camaar maa u sheegay maya fi hadihi riwaaya camaar uma sheegin ibnulxanafiya xakaa lana ana camaara mara binabiy kayfa calimta farqiga udhexeerto ma garanta hada huwa alfarq axyaana fi bacdi lmacaani qad tanqadifu fi dakira lakin qad laa yajid insaan sabiila litacbiiri canha laakin idaa fahimtum kama taquluun allah yakun fi cawnikum haddaadan fahminna allahu yuciinukum caleyh laakiin anigu waa ii caddahay mas'alo waadix jiddan weya laakiin hal antum fahimtum am la tamaam aan ku celiya mar kale midda hore waxa weeyaan qiso dhacday ibnulxanafiya wuxuu li camaara wuxuu iiga waramay nebigii inuu maray ou salaamay isnaadkaas mutasil waa ninkii qisada ku dhacdaa u sheegay midaa dambane ibn xanafiya wuxuu nagu leeyahay camaaraa nebiga maray markaasuu salaamay hal ibn اxanafiya mawjuudan wa kaana yaraa camaaran yamuru cala nabiy mana dhihin camaara ii sheega ma dhihin bas farqiga intaas keli ah marka axmed ibn xambala la weydiiye waxaa la yihi can ibn xanafiya ana camaaran mara binabiy iyo can ibn xanafiya can camaar qaala ataytu isku mid m isku mid maha buri marka hadalkii axmed faraqa bayna ma huwa mursal wa bayna ma huwa mutasil laa yaktalif maca qawli malik waadix jida wya ayb aan ka gudubno uma ina alkhaiba mahala hadihi اmasأala bxadiiثi naafici can ibni cmar can cmar anahu sa'la rasuul اllahi sal اlه alيه wasalam ayanaamu axaduna wahwa junubun ala weydi ninka hadduu xaaskiisa u tago weyse qaad la-aan ama qabays la-aan ma jiifo karaa sharciga nacam waa jiifo karaa lakin alأwlى an yakuna calى wudu ayb w fي riwaayaة أkrى can naafic can ibni cmar ana cmar qaala ya rasuul الlahi sal اlه alيه wasalam tii hore waxay ahayd riwaayatu ibni cmar can abih midaana riwaayatu ibni cmar can الnabiy sal اlه alيه wasalam uma qaala ظaahiru riwaayat اlأulى waxay waajibinaysaa ظaahiru riwaayat اlأulى yuujibu ظaahirkaas an yakuna min musnadi cmar can الnabiy sal اlه alيه wasalam wthaaniyatu ظaahiruhaa yuujibu an yakuna min musnadi ibni cmar can الnabi sal اlه alيه wasalam labadaba waa suurogeli kartaa haddii ibnu cumar uu meesha fadhiyey cumar markuu nabiga weydiinay ibn cumar in cumar ka wariyo uma baahan lan ibn cumar waa ka khilaafsan yahay ibn xanafiya ibn xanafiya ma ahayn nin jooga waktigaa sax wala la laakin ibn cumar laba xaalaa lagu tirinayo haddii aabihiis markuu su-aasha weydiinay nabiga uu meesha wax ka fadhiyey xadiidki waxau noqonaa xadiid ibn cumar liannahu shaahada laa yaxtaaj ilaa abih hadduusan meeshi joogin ou aabihii u sheegay yakun min riwaayati saxaabi can saxaabiyin waa banaantay cumar in la gooy in la sheegan lannahu hadduu u tiiriyaba xataa maraasiil saxaaba maxmuula es gaayatu maa fi lamri markaan musnad alifayno hal najcalu min musnad ibni cumar calaa anahu huwa aladi naqalahu ama ana huwa fi musnadi cumar labadaasna waxay ku xiran tahay ariiqada xadiidka loo soo bas masaladan kan cilaaqa kuma laha taas kale way kala duwan yihiin masala tilka ma itiصaal inqiطaaca lagu khilaafsan yahay mas'aladana waxa weeyaan hal huwa min musnadi kada aw musnadi kada lakin kilaahuma anahu xadiid musnad marfuuc lلnabiy sal الlahu alيه wasalam markaasuu musanif wuxuu uri qultu laysa hada اlmithaalu mumaathilan mid oo la siman ma ah lima naxnu bisadadihi waxayn hadda kasoo hadlaynay wax lamid e ma aha lianna اlictimaada fiihi midkaan ictimaadkiisa fi lxukmi bilitisaali lagu xukmiyo calaa madhab اljumhuuri haddaan qabano inamaa huwa calى اluqiyi wاlidraaki wuxuu leeyahay lianna اlictimaada fiihi ay fi ma naxnu fiihi fi lxukmi bilitisaali xadiidkan waa mustasil in la yihah in la ictimaado calaa madhab jumhuuri waxay ku xiran tahay inamaa huwa calى luqiyi wاlidraak wadalika oo luqi idraaka fi hada اlxadiidi mushtarakun wa xadiidkan ibn cumar iyo cumar mushtaragay ku yihiin mutaradidun ee haddana dhex wareegeysanayo waa litacaluqihi bالnabiy sal اlه alيه wasalam wa bcumar radi allahu canhu wa suxbat raawi labadooda midka ka wariyay oo ibnu cumar lahumaa wa suxbat raawi ibnu cumar ahaa lahumaa iyo wa suxbat ibn ra ibn wa suxbat raawi ibni cumar lahumaa wuxuu leeyahay wadalika fi hada alxadiid mushtarakun weeyaan mid wadaagsada mutaradidun walitacaluqihi bالnabiy sal اlه alيه wasalam iyo wa bcumar iyo wa suxbat raawi wuxuu ku tacaluqaa cumar iyo nebiga iyo suxbati raawi ibni cumar lahumaa labadooda u la saaxiibay faqtadaa dalika waxau keenay min jihati kownihi xadiidkan ahaanshadiisa oo rawaahu can الnabiy sal اlه alيه wasalam wa min jihatin ukraana waxa weeyaan kownahu rawaahu can cumar radi wax macnaa weyn aan siilahan oo ibniga unoo cibaaradii buu sii adkey wuxuu leeyahay ulajeedada fahm aan kuga celiyo waxa weeyaan xadiidkan oo hadda uu soo sheegay khatiib iyo kii aan ku jirnay waa kala duwan yihin kan waxa weeyaan buu kuleeyahay waataan soo niriyey shayga markii eh, la isticmaalayo iktisaala leeyahay haddii luqi la helo idraagna la helo calaa qowl jumhuur maxmuud cala itisaalaa niri xadiidkan oo ibnu cumar u wariyey markaan fiirino waxa weeyaan waa mushtarak inuu xadiidkii yahay min xadiid ibni cumar inuu yahay inuu xadiid cumar uu yahay mutaradid uu ku yahay labada maxaa keenay liannahu saddexdooda waa isa soo gaareen saas waa nebiga cumar waa soo gaaray ibnu cumar nebiga wuu soo gaaray marka mutaradidka waxaa keeni karta ma ibnu cumar baa ka maqlay aabihiisoo nebiga weydiinayo fa yakun xadiid xadiid ibni cumar mase ibnu cumar ma joogin oo aabbaha u usheego fayakun xadiiu xadiid cumar uma rawaahu canhu ibnuhu labadaas waa mutaradid uu leeyahay waxa keenayna waxa weeyaan waa markii loo fiiriyey eh, ibnu cumar marna nebigu ka wari karaa marna aabihiisuu ka wari karaa faاqtadaa dalika min jihati kownihi ibnu cumar ahaanshadiisoo rawaahu can الnabiy waa suurageli karta wa min jihatin ukrana waxay keeni kartaa kownahu rawaahu can cumar sidaas waa labadoodii markaa cibaarada ma fahamta sidaas un baa loo jeeda athaaliثu farciga saddexaad qad dakarnaa waxaan sheegnay maa xakaahu ibn cabdilbari min tacmiimi اlxukmi bilitiصaali min tacmiimi اlxukmi xukmi in la caam yeelo bilitiصaali xariir inuu yahay fi ma yadkuruhu raawi raawiga wuxuu sheego can man shaksi laqiyahu ou la kulmo biayi lafdin kaana haddii raawiga ninka ou la kulmo inaan ku caam yeelnay isnaadkaas inuu mutasil yahay aan hore kasoo naqlinay wahaakada adlaqa abu bakrin الshaaficiyu asayrafiyu dalika abu bakr sayrafi waa imaam min aimati ashaaficiya oo mutaqadim ah sayrafi an waxaan umalayn jiray mutaahir inuu yahay maxamed ibn cabdillaahi baa la yihahdaa magaciisa taariikhda u dhintay eh, saddex boqol iyo soddonki yani waxaa leeyahy kitaab oo wuxuu leeyahay fi usuul lfiqi magaciisa yaayan ah yani lam yualaf fi lislaami mithluhu sidaasaa la yidhaha markii asiga tarjamadiisa la sheegay almuhim abu bakr sayrafi waa mutaqadim wuxuu waafaqay abu bakrin ibn cabdilbari buu waafaqay weeyaan asaaba ka horeyba markaas faqaala wuxuu iri kulu man culima lahu samaac min insaani faxadatha canhu fahuwa calى الsamaaci xatى yuclama anahu lam yasmac minhu ma xakaahu wakulu man culima lahu liqaaءu insaani faxadatha canhu faxukmuhu hada اlxukmu fiiri markaan kalaamkaas markaad macnihiisa fiiris huwa caynu اkalaam aladi qaalahu ibn cabdilbar abu bakr sayf wuxuu iri kulu man culima ninkii loo ogaado lahu lishasi samaacun inuu ka maqlay min insaanin oo faxadatha canhu can dalika اlinsaan aladi samicahu fahuwa xadiiثuhu calى الsamaaci xadiidkiisa waxa weeyaan samaaca lagu ximbaara oo calى اlاtiصaal inuu yihaahe fahuwa calى اlاtiصaal saas wa xatىa yuclama in laga taa laga ogaado anahu lam yasmac minhu maa xakaahu haddii ariiq kale lagu ogaado inuusan ka maqlin waa goonigeeda laakiin ninkii nin la kulmay wax ka wariyo riwaayadiisa maxmuula calى الsamاع bmacnaa alى اtiصaal wa wa kulu man culima lahu liqاءu insaani ninkii nin inuu la kulmo la ogaado faxadatha canhu can man laqiyahu waa lagala jeedaa faxukmuhu hada xukmu itisaal weeyaan markaasuu ibnu sala wuxuu uri wainamaa qaala hada sayrifi kan waa yiri fii ma lam yadhar tadliisuh ninkiin tadliis lagu aqoonin hadduu nin la kulmiy la kulmay wax ka wariyo riwaayatu maxmuula al sma cala samac wlitisaal haddii laakin mudlis u waxaan u baahanaha inuu sharixa bisama ee canma isticmaalika laga yeeli maayo intaasun baa loo jeeda ayib markaasu waa min alxujati fi dalika wa fi saa'ir ilbaab midkaan aan ku jirno iyo abwaabka aan ku jirno o dhan wa waxaa u daliile annahu low lam yakun qad samicahu minhu ninkaas hadduusan ka maqlin ninkuu wax ka warinayo ou hore ula kulmay hadday xadiidkan uusan ka maqlin lakaana biiطlaaqihi asiga sii dayntiisa alriwaayata canhu asiga inuu wax ka wariyo min gayri dikri اlwaasita waasadadina uu gooyo baynahu wa baynahu mudalisan lakaana biidlaaqi mudalisa wuxuu leeyahay nin nin la kulmay haddii jirto ninkau la kulmay hadduu wax ka wariyo waxuusan ka maqlin ou ka wariyo waasadada nin gooyo mudalis ou noqon lahaa mas'aladan anagana waxaan shardinay an laa yakuuna ish mdlisan bas intaas keliga wa min alxujati fi dalika wa fi saa'ir اlbaabi annahu low lam yakun raawigi haddii uusan ahayn qad samica minhu shaykaas inuu waxba ka maqlin lakaana biidlaaqihi xadiidkaas inuu ka ilaaqo biidlaaqi ariwaayati canhu inuu asiga wax ka wariyo min gayri dikri lwaasita waasitadiina uusan sheegin baynahu wa baynahu lakaana bidalika mudalisan ou noqon lahaa ayib wالظaahiruna waxa weeyaan asalaamatu min wasm min wasmati tadliis waa iska jumla muctarida wاlkalaamu fi lam yucraf fi man lam yucraf bitadliis markaan leenahay ninkii nin la casri noqdo oo la kulmo hadduu wax ka wariyo waa m maxmuul calى samaac markaan leenahay fi man lam yucraf bitadliis wa ninkaan tadliis lagu garanin laakiin nin badliis lagu yaqaano ninuu la kulmay hadduu wax ka wariyo ou can isticmaalo maxmuul cala linqiطaac xataa yusarixa bisamaaci intaasaa lagala jeeda wa min amhalati dalika qawluhu qaala fulanu kada wakada waaa lamid mil mil wakada waxaa lamid mithlu an yaquula naaficun qaala bnu cumar wakadalika law qaala canhu dakara aw facala aw xadatha aw kaana yaqulu kada wakada wama jaaza wamaa jaanasa dalik alfaada la isticmaali karoon tasriix bisamaac aan ahayn ninka raawigana uusan aan tadliis lagu aqoonin hadduu yiraahdo qaala ibnu cumar ama dakara ibnu cumar aw facala ibnu cumar aw xadatha ibnu cumar aw yaqulu ibnu cumar kada kada wamaa jaanasa dalika waxaas wixii lamide fakulu dalika maxmuul ظaahiran ظaahirka waxaa lagu ximbaara calى اlاtiصaali wa anahu talaqىa dalika inuu la kulmay minhu min ibni cumar min gayri waasidaة baynahuma mahmaa habata liqaauhu lahu idaa habata mahmaadaas idaaba ay kaga fiican tahay idaa habata liqaauhu lahu hadduu asiga inuu la kulma ay sugnaato cala jumla hadday raawigaan raawigaan kale inuu la kulmay ay noo sugnaato ay lafdi ou isticmaalo naxmilhu cala اlاtiصaal ila ida kaana mudlisan aw tabayana اlinqiطaacu biطariiqi akar ayib uma minhm waxaa kamid i man اktasara fi hada الsharط almushtarط fi dalika wanaxwihi calى muطlq الliqاء aw الsamاع kama xakaynaahu anifa uma in uma minhm min alculamaaءi man اktasara ninku gaabsadaa kamide fi hada الsharط الmushtarطi shardigan la shardiyey fi dalika wanaxwihi calى muطlq الliqاء labada raawi inay kulmaan aw الsamaaci inay wax kala maqlaan kama xakaynaahu anifan yani waxa weeyaan ninka can isticmaalo mataa tuxmal riwaayatu cala اlاtiصaal waxaa horta shardina inuusan meesha tadliis ka jirin hal yuktafaa bimujarad liqaa labadan raawi inay meel kuwada kulmeen waa noo cadaata hada yakfiina cala itisaal qola nacam qolo kale waxay leeyihin la mujarad liqaa fi makaan maahani cala samaac inay walow mara waaxida inay wax kala maqleen qolo kalea kasii fogo muslim waayo mucaasara hadday labada qofood mucaasiriin ay yihiin inay isku yimaadaan waxdiidaana ay jirin walowba ay noocadaanin meel inay kuwada kulmaane xadiidkiisa hadduu can xataa isticmaala maxmuula ish alاtisaal saddex madhab wa wa qaala fiihi abulxasan اlqaabisi adraka almanquula canhu idraakan bayinan maxmuula calى itisaal waaye mata ida adraka hadduu macnaha uu haleelo almanquula canhu ninka ninkan uu ka warinayo waqaala fiihi abu camrin almuqri ida kaana macruufa biriwaayati canhu a waa qowl saddexaad waay abu camrin kii hadda daani waay wuxuu leeyahay canti goormaan isticmaalayna cala litisaal ida kaana macruufan raawiga oo canta isticmaalay hadii uu yahay mid lagu yaqaano biriwaayati canhu can man rawaahu mujarad aliqaa ma filno mujarad isamaac mara waaxida kuma filno laakin macruuf riwaaya waxaa weyaan jumla min alaxaadiid uu ka wariyay waadix wa qaala abulxasan qaabisi ida adraka almanquula canhu midka can looga warinayo midka kale hadduu haleelo idraakan bayinan yani waxa weeyaan inay is inay inay inay isku wakti ahaayeen wax cad hadiu yahay oo shakshaki ku jirin naxmilu isticmaaluhu bilaf isticmaaluhu bilafdi can cala itisaali markaas idraakan bayina qolo mujarad alliqaa qolo may waxay yidhahan qolo hor mujarad almucaasara muslim waay qolona mujalad mujarad alliqaa mucaasara keligeed ma filne waa in ay meel kuwada kulmaan qole waxay yihahdeen mucaasara iyo liqaa iyo samaac walow xadiidan waaxida waa bukhaari wa qolo kalea waxay yihahdeen ma aha xadiid maana macruuf riwaaya tilmiid lagu yaqaano sheekaan inuu ahaado kii afaraad ah. kan shanaad oo abulxasan qaadisi waadix ma idraakan bayinan yani hal yani inuu isku casri ahay in cadaata miya saasay u dhowdahay oo kalaamkii muslim inuu markaa noqonayo ayb abulxasan qaabisi waxaa la yidhaha magaciisa caliy bnu moxamed ibni khalaf caliy bnu moxamed ibni khalaf alqaabisi waxaa uu dhintay baa la yihahda afar boqol iyo saddex markay ahayd arbaca miya halaaa طيب وذkر أبوالمظفر السمعاني في العنعنة أنه يشhترط طول الصحبة بينهم qowlkii u sii daba socda وذkر أبوالمظفر السمعاني في العنعنة wuxuu sheegay markaan cancanada aan ku ximbaarayna متصل inay tahay أنه يشhترط waxaa loo sharطiyaa طول الصحبة بينهم بين الراوي والمروي عنه tan waxay la u dhow tahay macruuf riwaaya macruufa biriwaayati canhu ay ku dhow tahay tuulu suxbaa kasi adagbo yani sida masalan maalig oo kale naafic uu saaxib ula yahay oo muddo dhan la noolaayo laakin anaka taltaqi bishayki yowm waaxid wataakud minhu casharata axaadiid watansarif idaa rawayta can dalika sheikh bilafdi alcalcana abu mansuur laa yaqbalu abulmudafar aan dhah laakin waa inay muddo badan la fadhisaa oo bilayaal aad ad tilmiid unoqotaa xataa tacrifa xadiiثahu waa kana وankara mslim bn الxajaaj fi khطbati صaxiixihi calىa bacdi ahli casrihi dadkii oo asiga la casriga ahay buu ku inkiray xayثu اshtarطa fi اlcancanati ahlu ninkaasa yani ahlu casriga wuxuu shardiyey في الcancanati hubuut الliqاء iyo والاجtimaaع dadkii sheegteen oo yidhaahdeen eh, cancanada markii la aqbalayo waxaa shardi ah in la ogaado raawiga marwiga inay kulmaan oy meel kuwaga kulmaan mujarad اmucaashara kuma filno sidaasa yidhahdeen marka asiga qoladaasuu diiday asiga ma dhahay sidaas مسلم أنkر على mن اشhترط في qبول xadيiث المعنcن لmن اشhترط اللقيا والاجتماع yuu diiday ou inkiray asiga مجرد المعاaصرة bس yuu qaba وادعىa wxu sheegtay مسلم أنه qول inuu yahay مkترع la abuurtay lm يسبق qائلh إليه ninka hadalkaasirin loogagama hormarin wa ana alqowla shaa'ica qowlka faafsan almutafaq caleyh laisku waafaqi bayna ahlicilmi biakbaari dadka cilmiga khabarka uleh qadiiman waxadiidan anahu yakfii fi dalika waxaa ku filan an yahbuta inuu sugnaado kownuhumaa fii casrin waaxidin in isku casri ahaadaan wain lam yaأti fii khabarin qatu khabar yuba ku imaanin anahuma اجtamacaa inay meel ku kulmeen aw tashaafaha mujarad almucaasara diba la helo okay wa hada alcadwa rajactum afdan la shaqaluu hada maca anhu waaba joogtaa korantada ayib muslim hadalkiisa hadal la wada yaqaanood wada maqasheen wa markaasuu ibnu صلاح wuxuu ri wفي ma qalahu mslim الnadr yani fiira ku celin nadr waxaa weeyaan yani fiira ku celinay u baahan tahay waqad qiila waxaaba la yihi ina alqowla aladii raddahu muslim qowlka muslim ou diiday huwa aladii calayhi aimatu hada alcilmi dadka cilmigan aimadu ah qowlka oy qaateen waa qowlka ou raduule mukhtarac waa oo ahlulcilmigi maxay yihiin caliyu bnu lmadini walbukhaari wagayruhuma markaasaa laysku sii khilaafo waxaa la yihi bukhaari markuu shardiyey bayn araawi walmarwi inay marna hal marna xataa alla haka dhigay mar ay kulmaan hada shardun iltazamahu fi صaxiixihi am huwa shardun fi asli صaxiix dad badanoo oo arrintaa ka ale waxay yahin bukhaari asaa laazimsaday yani mubaalagatan fi quwati shardi bukhaari saxiix ma warin asaxa saxiixoo wariyey shardigan asigaa isku laazimiyey laakin shardi uma aha xadiidka صaxiixa kolaasaas ihahda bukaari wuxuu ri eh, ibnu xajar wuxuu ri adankaas ma jira bukaari shardigan waa laazimsaday wahuwa yara anahu shardu lisixati axadiid waxaana kugu daliil abuuri ah, kutubtiisa kale taariikh iyo keyrkiisa axaadiid badan oo cilaynaya wuxuu leey xadiidkan صaxiix ma aha liannahu lam yahbut luqya fulan bifulan inay meel kuwada kulmeen ma sugnin ma sugnaanin haba isku casri ahaadaani taas marka daliil waxay u tahay ana bukhaari yaraa ana mujarad almucaasara in lagu filnaanaynin ay u baahan tahay inay meel wada kulmaan ayb qultu waxaan idhi wahada alxukmu laa araahu yastamiru bacda almutaqadimiina fima wujida min almusanifiina في تsانيفه مmا ذkrوu عن مaشhاaئkهم qائليiن فيه ذkر فuلان ونحو ذلka مsنفka ad w hadana na geliyay marna karow noo qaada marna dibuu noo soo celinay dadka asiga lcasriga ahaa kutubtii xadiidka ahay bukhaarي oo kale markaad rabto inaad ka wariso asاanida adiga isticmaalaysa asاanida waxaa loo shardiyaa shardigii oo zaman riwaaya loo shardinayo maa loo shardiya mase waa kala bedelan yihin markaasuu i waa kala bedelan yihin intaas keli awo wa hada alxukmu xukumkan oo cancanada aan u shardinay laa araahu yastamiru inuu daa'imayo mau arkaba uri bacda mutaqadimiina fii wujida wixii la helay oo min almusanifiina fii tasaaniifihim ay ku sheegeen oo mima dakaruu can mashaaikhihim qaa'iliina fiihi aygoo dhahaya dakara fulan wanaxu dalika fafham kula dalika fainahu muhimu caziiz wuxuu leeyahay bacd almutaqadimiin waa mutaahiriinta markaas wixii laga helay musanafyaalkooda hadday yihaahdaan dakara fulan ana fulana dakara nin mutaahir hadduu bukaari hadal ka wariyo biayi lafdin ou kaga wariyo maa yumkin an yuxmala cala اltisaal ma u baahna buu leeyahay marka fima wujida min almusanifiina fi tasaanifihim musanifiinta tasaaniiftooda waxay laga helay mima dakaruu waxay sheegaan can mashaaikhihim qaa'iliina fiihi ayagoo dhahay dakara fulan wanaxwu dalik kutubtaas bacda almutaqadimiin la alifay haddii ay qowl soo naqliyaan nin sheekh ah ay ka soo naqliyaan bicibaara dakara iyo qaala ay yihaahdaan khilaafkii can iyo ana ku jirta ma imaan karta oo waxa weeyaan munqaطic waay sidaasuu ujeeda alraabicu mida afaraad التعليق الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين وغيره من المغارب من المغاربة في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها وقد استعمله الدار قدني من قبل سورته سورة الانقطاع هذا كما سفاري التعليق الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي waa ninkii aan soo sheegnay oo محamed بن فتوح oo aljamcu bayna صaحيixayn u le maطbuuc wa صaaxiب اljamci bayna صaحيixayn iyo wغayruhu min almagaaribati fi axaadiiث ay ku sheegeen min صaحيiح الbخaarي quطica isnaaduha isnaadkeeda laga jaray oo mucalaqaat الbخaarي waqad istacmalahu daara qudni min qabl waxaas waxa weeyaan suuratuhu suuraة الانqiطaaci markii mucalaqaadkaas oo bukhaari ay warinayaan sanadkiina ay ka gooyeen waa suuradiisi waa suurat linqiaac aniga ma garanayo sababta uu u yiriyay abu cabdillahi alxumeydi iyo maqaaribada haddana wuxuu ka hadlaa mucalaqaat lbukhaari waana kasoo hadalnayba sideeda marka mucalaqaadkaas hadday nimankan sheegaan sanadkii bukhaari uu sheegay ay u sheegaan wax ayaga loo tiiriyo mabalahabo oo abu cabdillaahi alxumeydi inamaa mujaradu naaqili kii bukhaari mucalaq u ku sheegana mucalaqiisa u ku sheega kii uu sanadkiisa sheegana waa sheegaya marka nisbatu dalika ma hal macnaa dalika abu cabdillaahi baa mucalaqii oo dhan mu isnaadka ka wada jaray liannahu bukhaari axyaana isnaadka mucalaqa qeybu ka sheega qaala bahz bnu xakiim can abihi can jaddi ma intaasay goynayaan abu cabdillahi alxumaydi saas miya iyo maqaaribada oo mucalaqii bukaari u sheegay bay sanadka ka wada jarayaan hadday saas tahay nisbatu hada alqawl ilayhim waa weji bay leedahay haddii uu ula jeedo bukaari mucalaqaadkii sidii u aheenay u sheegeenna in ayaga magac loogu khaas wax macno ma laha marka tan dambe tii hore inay tahaan umalaynaa wax loola jeedo marka mucalaqaadkaas oo fii saxiixi bukhaari ku jiro suuratu suurat linqiaac wa mucalaq waaba munqaطic iskumaba diidanin walaysa xukmuhu xukmahuna ma aha oo xukmu اlinqiطaac ma laha oo leesh لأna maa calaqahu الbukhaari bisiiqat اljazmi صaxiixu can man culliqa canhu marka macnihii waxa weeyaan asagoo mutasil ah yay lamid tahay walaysa xukmuhu xukmahu walaa khaarijan mid ka baxsana ma aha maa wujida dalika wixii la helay fiihi fi kitaabihi oo minhu min almucalaqaat kamid eh min qabiili صaxiix kama baxsano ilaa qabiili daciif uma dhacayo fiiriya cibaarada waxa weeyaan maa wujida fi صaxiixi الbukhaari majzuuma bisiiqat اljazmi waxa weeyaan suuradiisa waa suuraة اlinqiطaac lannahu awal sanada laga goy iskuma diidani laakiin xukumkiisa munqaطic oo marduud ma ah liannahu bukhaari asaa noo kafaalo qaaday صixat اlisnaadi ilaa man culliqa canhu asigaa noo ballan qaaday marka jamiicu mucalaqaatihi waxaan helnay annaha mawsuula biasaniida haabita can man culliqa canhu marka mucalaqaa suuradiisa inqiطaac ay tahay xukumkii waa ka duwan yahay taasna marka mucalaqiina kaga bixi maayo inuu min qabiili صaxiix uu ka baxo daciif ma noqonaye yataradad maa bayna صaxiixi wamaa bayna alxasan hada xukm mucalaqaadan hore ugu soo hadalnay wa laakin soo celintaan agama fahmi wadalika lima culima wixii laga ogaaday waa min sharطihi bukhaari shardigiisa iyo wa xukmihi calaa maa nabahnaa calayhi fi lfaa'idati الsaadisa min anawc اlأwl fi صaxiix fi صaxiix markuu ka hadlayo ori haddii siiqat اljazmi ou isticmaalo shardiga bukhaari waxaa weeye laa yajzimu shay-a ilaa huwa haabitun can man culliqa canhu xukumkiisa iyo asiga waa isla wada saxiix sidaas iyuu yihi marka ayb marka nisbat eh, hada qawl ilaa abi cabdillahi alxumaydi waxay u baahan tahay waxaaba la yihahdaa sida aniga aan ogahay xumaydi markuu sameeyey aljamcu bayna صaxiixayn mucalaqaadki bukhaari wuuba ka bixiyey waxaanan soo aroorin mawsuul fi makaan aakhar oo dhan waa gooy marka in la keeno la yihahdo maada yadkuru abu cabdillahi waxay ubaahan tahay in loo laabto aljamcu bayna صaxiixayn wallahu aclam salى اllahu waslama calى nabiyina mxamedi waalihi wasaxbihi ajmaciin baab dhib badan weeyaan oona iska sahlana musanifka waxay ahayd dadka shuraaxda inuu udhaafo oo asiga markii ou ka qaacide ahaan u sheego aqwaal jumhuur inta laysku waafaqsan yahay wa fi lmas'alati aqwaal ukraa inuu iska yihahda yahay oo sidaa looga gudbo hadhow shuruuxda iyo waxaas oo kale laakin mas'aladii istaqsaa wa fasala wa faraca ilaa aada moodidba kitaab matni baana hayno sharxa inuuba yahay dariiqadaas oo nooc min alcashwaa'iya ku jirto baab abwaabna ikhtasaraha fi sadrayn wa abwaan fasalaha akar min alaazim xataa qoladii kitaabkiisa sharxaysa waay wax kaloo dheeraad ay ku dartay ay garan weysa allahu aclam asiga asiga ibnu salax casrina markuu yihahda maxaa lagala jeeda ibnu salax خمسمية سبعة وسبعين وستمية ثلاثة وأربعين قرن السابع وقالها ورنتها صحوة والله صح waa صح لأنه خمسمية waa hadii lidaa قرن سادس waay markuu dhashay نهاية القرن السادس ابن صلاح dhashay wa في بداية القرن السابعna waa dhintay صح hadalkaas waa صح جزاك الله خير